alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa hadiya lah وأشhهadu an laa ilaaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu أna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma صل عlى muxamadi وعlى آlih وأصxaabih wman tabicahum bixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd washaadatii daaru naasa shay u xara nahaaru walmudaaricu min facalta in juuxila cayna lahu lwaaw aw lama yujaء bih maضmuuma cayni وhada الxukm qad budila lma ydul عlى fqri walaysa lahu daci lزumi nkisaar اlcayni naxwu qala wfadxuma xarfu xalqin غayru awalihi can اlkisaa'iyi fi da nawci qad xasla في غyr hذا لdى الxلقي فاضحى نشيط بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم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 ka ogaato soo uma jeedid qolaa maxay yidhaahdeen bishardi allaa yakuuna xalqiya alcayn laakin haada laysa bisawaab sax maaha shardi ma leh inaysan ahayn miaal waa kana fiiri waxaa leedahay sah sah yashu aad leedahay laq laq lam hayn iyo wow laqawa u ahaa laqa yalqu ah, fiir haddeer laqa yalqu cayntu maxay ta soo xarfu xalqi maaha haye saad iyo xa iyo wow saxa saxa aljaw jawigu waa bannaanaday saxa yasxuu iiri cayntii soo maahan xarfulxalqi dacaa yadcuu cayntu ayta soo xarfulxalqi maahan marka may jirto dheh han iyo toban baxraqaad ka helaya han iyo toban miaalu ka keena oo wada cayntu xarfulxalqi tahay oo yafciluna ku wada imaana soo ma jeedid han iyo toban miaal aad ka helaya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 xoog sheegto isku day fajaladtuhu anna waa la xoogtamay fa ana ajluduhu anaa ka xoog badinadha daaradanii waa garactamay fadarabtuhu waa la garactamay fa ana adrubuhu anaa ka garaacid badina khaasamanii way la dooday fakhasamtuhu waan la dooday fa ana akhsumuhu anaa ka dood badina dheh faadalanii way la fadli tamay fadliguu igula tartamay fadliga iyo wanaag fafadaltuhu fadligiiyaan kula tartamay fa ana afduluhu anaa ka fadli badinaa dheh marka ficilka tusaya laba fantamayda midka aalib noqona yfculu yaa lagu keena yfculu wuxuu ku yidhi wa haada اxukmu xukunkan oo ah damu cayn اmudaaric qad budila waa ficil majhuulah badala waa siiyey budila waa la siiyey aliftu waxa w laamiyatulafcaalkii wey qaafiyada lagu ilaalina qad budila xukunkan waxaa la siiyey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 ana armiihi dheh afcilu iskaga keen ah, hadday kulmaan khaladatulmufaakir iyo daaci kaa la qaalib yeela daaci اkasr saasaad leedahay shardi waxaa ah halabatmufaakirka faclaa tusaa yafculu in lagu keeno shardi maxaa ah daaci kasr inuusan ku jirin daaci kasri waxaan miaalinay miaalkii oo kale sida waacadani muctalcayn bilyaa oo kale baayacani oo kale muctallaan bilyaa sida raamaani oo kaleeto halkaa shardi noo keen laakiin ficilka loo binaynaa khalabat اlmufaaqir shuruud badanuu leeyay shuruud badan ilaa sagaal shardiyuu leeyay bal aan sardi tagne dhegayso an yakuuna ficlan maadiyan horta ficil maadiya waa inuu yahy asalka halkaasaa laga soo bilaaba mujaraddan maziid maya maziid maya maadi mujarada waa inuu yahy ulaaثiyan saddex xarafle waa inuu yahay qaabila tafaawuti waa in lagu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 tobanay noqonay shuruuddii tobanay noqota toban shardiy noqdeen markii kuu sheega lagu daro calaa an yakuuna ficlan maadiyan ficil maadiya mujaradan ulaaiyan qaabila tafaawuti min facala haaliban taaman mutasarifan wa an yakuuna ficla اثnayni daalan calى الtakalumi walaysa fiihi daaci lusuum inkisaar اlcayn ma ku celiyaa hal mar aan ku celiyo an yakuuna ficla maadiyan ficil maadi waa inuu yahay mujaradan waa inuusan masiidayn mujarad yahay hulaaثiyan rubaaci waa inuusan hulaaثiya qaabila tafaawuti waa in lagu kala dheeray karaa min facala haaliban facala wa inu ku yiman sida badan taaman waa inuu dhamaystiran yahy mutasarifan min ficli ااثnain daalan calى الtakalumi walaysa fiihi daaci lusuum inkisaar اlcayn oo uu asagu sheegay toban shardi toban shardi ah waa la hayaa soo maahan waay waay wuxuu ku yidhi naxwu qalaa oo kale qalaan muxuu miaalina fiil waxa la miaalaya fahm muxtaraskii shaygii laga ixtiraasaayey alla miaalina ilaa wuxuu ku yidhi walaysa lahu ey fiihi waa inuusan ku sugnayn halabatulmufaaqirka ficilka tusaa daacii luzuumi inkisaariilcayn waa inuusan ku sugnayn wadaalika midkii uu ku sugnaa oo la iska ilaalinayay naxwu qalaa waa carooday oo kale wey waa xanaaqay waa dhirfay waa dhirfay waa xanaaqay waa carooday ciiru dibinta la laalaadiyey soo ma jeedin qala qala waa facala muctalulaam bilya waxaa ku jira daaci lusuum inkisaar ilcayn daaci lkasraa ku jira maxaa yal waa facala muctalulaam bilya oo iisku saa loo qori jiray facala muctalulaam bilya hulaaثi hadday tahay saa loo qora ya loo qora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 ma lehe waa midda geela geela marka la kaxayna waa loo heesaa geela mata warka waa fahmaaha waa loo heesa marka la wado marka la wado qaab loogu heesala iyo marka oo la shubaayo biyaha loo soo baxaa ceelka iyo waa loo heesaa taas waayo ah, hees hawleedaa la yidhaha hees hawleed wey waxadaa waa heesa yaxduu waa heesa waqazaa waa duula yaqzuu waa duula wey iyo waa idaa kaana ilaa labu noo sheeg moogta idaa kaanad caynuhu waawan ow laamu waawan sow laba ma ahan kii saddexaad waa kan mid afraadna horaad u haysata waidaa kaana markuu ahdo facaluhu daalan mid tusaa calaa halabati اlmufaaqir kii faantamaya adkaanshadiisa walaysad faau shardigii kuu sheegaya walaysad faau fa'diisuna aysan ahaan waawan wow walaa caynhu cayntiisuna aysan ahaan walaa laamun laamtiisuna aysan ahaan yaan ya faadu waa wow noqon cayntu waa inaysan noqon laamtu waa inaysan noqon saddex dawaacil ka mida wa Ah, kitaabka nuskadan aaday u saxantahay iska saxa nusqooyinka aan saxnayn walaysat faauhu waawan walaa caynuhu walaa laamuhu yan aaday ah, u saxanta nuskadan runti waa fiicanta meel meel un lagama waayo laakiin macnaha aaday u fiicanta wadalika miaalkii naxwu saabaqani waa ila tartamay fasabaqtu waan la tartamay fa ana asbuquhu anaa ka dheerayna ah, saabaqa laga keenay anaa ka dheerayna ey faakaranii wuxuu igula faantamay fi sabqi tartanka fa fakartu anna waa kula faantamay wa waa uga sara maray fiihi tartankii wa waa uga sara maray ah, kuntu fawqa